bsm illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alslaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkisteedii lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali llahuma cala nabiyina maxamed bn cabd illah khatm اأنbiyaءi wاmursalin وعalى alihi وaصxaabihi وaslma تsliima kaثiira ama bعd allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma ynfacuna wزidna cilma alxamdu lilahi عalى kuli xaal asanaة الtaasica waa sanadii sagaalaad hijrada iyo dhacdooyinkii taariikhiga ahaa tallaabooyinkii quruxda badnaa ee uu qaaday rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee horumarinaya marinaya awoodda islaamka iyo aqoontiisa iyo fallaadhaha iftiimaya ee uu ku kala kaxaynayo gudcurka gaalnimada waxyaabaha sanadka dhacdooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah dagaalkii tabuuk ee uu nabigu ugu hanba baxay calayhi salaatu wasalaam reer yurub iyo waqooyiga caamul wufuud baa la idhaa waa sanadkii cid waliba ay isku dayday inay dabkeeda ku qabsato dabka ugu sida fiican u baxaya islaamka waxyaabaha ugu muhiimsan buu ka mid ahaa xajkii abubakar uu nebigu yihi ummadda horkaco hogaami dhacdooyinka taariikhiga ah ayaa aynu ku qaadanaynaa duruusan sariya waa koox caliy bna abi aalib uu hogaaminayo radia allahu canh oo uu nebigu u dirayo safaynta sanamyada sanamyadaasoo in badani ay ku lugo-een rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas nebi ibraahim markuu ka cabanaya waxa uu leeyahy ilaahayow anigiiyo ubadkay gaban naga dheeree sana caabudka waayo in badanoo bani aadamka ka mida ah bay sanamyaashaasi lumiyeen oo se u bidhaansanayeen ku ambaday fi rabiic alawal waa bishii labaad bishii saddexaad muxaram safar rabiic alawal sanadii sagaalaad bishii saddexaad arsala calayhi asalaatu wasalaam caliya bna abi aalib mujaahidkii weynaa libaaxa ilaahay ahaa ee cali la odhanayay buu nebigu diray fii mi'ati raakibin wa khamsiina faarisan boqol nin oo waxfuushan iyo konton boqol iyo konton oo markaa kontonku ay yihiin fardafuul ayuu yihi boqol iyo kontonkii naasi dhaqaajiya lihadmi lfus lfuls sanamu litay qabiilada reer tayib la idhaahdo sanam ay dul yuurursan jireen oy ku warwareegi jireen oo fuls la odhan jiray ayuu yidhi kaa welila si aad fadhiyo inaga soo dumiya ilaa waktigii waxaa la gaadhay gacan wax lagaga qaban lahaa xumaanta fasaara ilayhi wahadamahu wa axraqa mar alle markuu sanamkii gaadhay cali ayuu dumiyey kolkaasuu meeshiina gubay shaydaan baana dhex fadhiya sanamka had iyo jeer kaa sidaasaa laga takhallus intii hore laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam ma duminin oo waktigeedaanay ahayn walamaa xaaraba cubbaaduhu kuwii caabudaya sanamka kolkay cali la dagaalameen hazamahum wuu jabiyey wastaaqa nacamahum wuxuu soo kaxaystay nicmoolaydoodii geeloodii wa shaa'ahum arigoodii wa sabyahum addoommahoodii iyagiina indhuhu ka soo saaray markii ay kadib sanamkii ku dirireen sanam ku dirir bay noqdeen may odhanin waktigii laga xoroobayaa la gaadhay dadkan kaleba way ka maarmeene sidooda uga maarmo may odhanin laakiin weli halkii bay kasii wadeen oo dabeedna uu la dagaalamo geeloodii arigoodii loodoodiibu iyo xooloodiibu soo kaxaysay iyo dabkoodii wa kaana fiihi safanatu bintu xaatim ayib bintu xaatimi tayib wa kaana fiihi sabyigaa waxaa ku jira iyo dadkaa uu soo qabtay cali gabadha la odhan jiray safana oo maxay ahayd bintu xaatim xaatimi ayib qabiilada reer dayib la odhan jiray ninkii ka tirsanaaye xaatim la odhan jiray inantiisii macnaha ninkii caanka ahaa xaatimu ayib gabayada shicirka carabta ninka akhriibo wuu arkaya xaatimu ayib waxa uu ahaa nin deeqsinimada caan ku ah oo lagu yaqaanay gacan furnaanta isaga iyo usradiisaas reer dayibaa la odhan jirayo xoolahoodu marti uloogun bay ahaayeen ilaa la sheegay inaanu cuni jirinba raashinka ilaa uu marti helo sida gabayadiisa ka muuqanaysa gabadhiisiibuu u gabyayaa wuxuu leeyahay idaa maa sanacti saada yawma faltamisii lahu akiilan falastu aakilan waxdi gabadhii haddaad marun samayso raashin u raadi haddaad doonayso inaan kaa cuno cid ila cunto u raadi falastu aakilan waxdi nin keligii cunaya ma maihie cid ila cunta u raadi ilaa heerkaasuu ninkani socday oo deeqsinimadu caan ku ahaa waana anfacday deeqsinimadii sidaad arki doonto habkuu nebigu ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam in ninkaa inantiisiba ka ahaa maatida uu gacanta kusoo dhigay mujaahidkii weyne cali walamaa rajaca caliyun ila madiina kolkii uu cali ku noqday madiina dalabat safana inantii safana waxay ka doontay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga an yamuna calayha inuu iska xoreeyo inuu iska sii daayo maadaama la qabtay manigu uu u banaan yahay oo waxaa la yidhi faima mana bacdu waima fidaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha faإida laqiitum aladiina kafaruu fadarba الriqaab xataa ida askantumuuhum fashudu lwataaq فإما منا بعد وإما فداء xataa tadaca alxarbu awsaaraha ku adkeeya gaalka isaysaanoo gacan adag saara oo marka ka adkaataane ee colka ishaysaan gacanta ku dhigtaanna xornimada ogaada macnaha ehm, <clears throat> gobanimada ha ka tegina kaad doontaanna madax furan waxbaa kusoo furan kartaan kaad doontaanna waaba iska sii dayn kartaan hogaanka muslimiinta oo nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo hab walba ciddii horjoogo ah ayaa xorriyaddaa leh markaa waxay leedahay nebi maxamedow gallad baan kaa sugaya aan reerka iyaga iskaga noqdo fa ajaabahaa nebigu uu ka aqbalay liannahu kaana min sunnatihi an yukrima alkiraam dhaqanka nebiga waxay ahayd inuu maamuuso dadka maamuuska leh an yukrima alkiraam dadka fiicfiican dhaqamada wanaagsan iska leh uu ixtiraami jiray nebigu maxaatima aaaib ayaa ku dhalay miya deeqsigii caanka ahaa waanu ku xoraynay bu waa ku sii daynay fadacat lahum nebiga way u ducaysay inantani markuu nebigu inantan sii daayey way faraxday oo ducay ka kacday wa kaana min ducaaiha ducadeedii ereyadana ka mid ahaa waxay tidhi shakaradka allow ay ku mahadisaa yadun gacan iftaqarat bacda qinan iftaraqat mise iftaqarat ah, taygaa khaldade wuxuu qoray iftaraqat iftaqarat bacda qina qof qani intii uu ahaa kadib faqiir noqday ha ku mahadiye buuri waaba sida iyadu tahaye walaa malakatka yadun istagnat bacda faqri allow aanay ku milkiin gacan qani noqotay faqiirnimo kadib macnaa qof intuu faqiir ahaan jira kadib qani noqdo ilaahay ow aanu ku helin way u ducaynaysa macnaheeda waxa wey de qofku haddii busaaradi ay kusoo raagtay oo maalintaa uu xelo ka fuqi maayo dad iyo dunyo u xeelo marka hadduu kaasi ku helo bay leedahay faqrigu kusoo daamisee maanta qaxwaha caanaystay hadduu ku helo kuma sii dayn maayo low kaasi aanu ku helin wa asaaba allahu bimacruufika mawaadica ilaahay macruufkaaga iyo samahaad samayso ha dhigo meeshiisa mawaadicahu meeshiisa ilaahay sabahaad samayso halka ku habboon aanad la seegin macnaheeda waxa weeyaan waxay leedahay aniga ayaa ah meeshii macruufka aada u samayn lahaydee ku habboonay lamaad seegin haddaad ii samaasasho wa asaaba allaahu bimacruufika mawaadica meeshiisa ilaahay kugu hagaajiyo walaa jacala laka ilaahay kuuma yeelo ilaa la'iimin qof liita laiimku waa ka liitee xaajatan muraad qof liita oon gobanimo lahayn ilaahow aan muraad kaa geli walaa jacala laka ilaa laiimin xaaj alla waanad muraad u yeelana mid liita ee mid sharaf leh muraadkaaga geli walaa salaba nicmata kariimin ilaa wajacalaka sababan liraddihaa calayh <clears throat> walaa salaba ilaahay ma siiba nicmata kariimin ku wanaagsan wanaaggiisa iyo nicmadiisa ilaahay ma siibo ilaa haddii uu siibana wajacalaka ha kaa dhigo sababan kii usoo celin lahaa biraddiha calayhi kii sabab ugu noqon lahaa nicmadaasi inay qofka usoo noqoto qof nicmo haysta oo kariimahoo deeqsiihoo wanaagsan hadduu ilaahay nicmo ka siibuu ka qaado ilaahay gacantaada ha geliyo oo adiga ha kaa dhiga kii nicmada ah u soo celin lahaa qoys wanaagsan baanu ahaynoo gacanta wixii aanu ku haynaa nalaga ayaa naga qaadeene ilaahay ha kaa dhiga kii noo soo celin lahaa wey inantu in yaroo garnaqsiya iyo ishaaraad iyo duca iyo waxba isku dhex daraysa naga warhay iyo waa wanaagsan iyo waad wanaagsan tahay iyo noo soo celiyo xasi isu dhex socda walaa sanaba walaa salaba nicmata kariim ku wanaagsan oo deeqle ilaahay nicmadiisa ma siibo waaba siduu nooga qaadee ilaa hadduu ka qaadana wajacala sababa wajacalaka sababa liraddiha calay adiga ha kaa dhiga kii soo celin laha marka garaam baanu ahaynoo nicmadiina laga qaadi ilaahay hanoogu hanoogu soo kaa dhigi waay wa kaanat hadihi lmucaamala min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam mucaamaladan wanaagsan iyo la dhaqanka fiicana nebiga ka yimi wuxuu sabab u noqday sababan buu unoqday fi islaami akhiiha cadiya bn xaatim adaai wanaaggaa inantaa uu nabigu u sameeyey waxay sabab noqotay in uu soo islaamo walaalkeedii deeksiga isna ahaa la odhan jiray cadiy ibnu xaatim abai oo aynu ku arki doono xagga dambe isagana qisadiisa iyo siduu usoo islaamay alladii ninkaas macnaa inantanay walaalayin alladii ninkaa la idhaahdo cadiy ibnu xaatim kaana fara ila sham tow gudhooshaan buu baxsaday markii reerkoodii la helay ababaco ayuu ku dhuftay cindamaa ra'a araayaati alislaamiya markii uu arkay calamadii islaamka oo qaashidatan bilaada dalkiisii ku soo jahaysay colaalkii ilaahay oo calama u taagan yihiin oo geediyahoo gurmada oo ku habsaday reerahoodii markuu arkay <clears throat> gacmaha ma taagine gaal kristana buu ahaayo wuxuu u cararay xaggaa iyo shaam wa kaana min xadiidi majiihi qisaduu ku yimidna waxay ahayd sidan soo socota anna ukhtahu tawajahat ilayhi bishaam walaashii baa ka baadi doontay shaam walaalkaa firdhay wuu firdhaday cadiy ibnu xaatimka oo wuxuu galay shaam markii la yidhi nebiguna inantii uu soo daayay uu samafalay way ka daba tagtay wa akhbaratu waxay u sheegtay walaalkeed bimaa cuumilat bihi min alkarab wixii lagula dhaqmayoo ah maxay alkaram gobanimo iyo sharafa fa qaala lahaa inantii buu ku yidhi markay tiri walaal waa la isoo daayo ninkani wuu iska sii kaa daynayaa maxamed waa deeqsi oo sidan weey oo nin fiican eh, iska soo noqon kolkii ay tiri <clears throat> ayaa wuxuu ihi maa tarayna maxaad walaal u aragtaa fii amri hada arajul bal ninkan arrinkiisa iga waran adigu muslaxayso fa qaalat waxay tidhi araa waan arkayaa an talxaqa bihi inaad haleesho sariican si dhaksaa anugu waxaan ku si dhaksaa ugu tag maxamed an talxaqa bihi sariican ha ka hadsaamino ha dib dhicine u horee fa in yakun nebiyan haddii uu nebi yahay maxamed falisaabiqi ilayhi fadlu dheeraad ku yeelanayaa qofka u dheereeya falisaabiqi ilayhi fadlun qofka u dheereeya moxamed ammaan buu yeelanaya iyo dheeraad <clears throat> wain yakun malikan haddii uu dee boqor yahayna fa anta anta fa anta awlaalo bihi dee adaaba ku haboon inaad ka agdhawaato hadduu boqor yahayna ka agdhawow fa anta anta adaa ku awlaa hadduu nebi yahayna dee laba jeenaba ku dhowowey ama waa nebi ama waa madax ee ku durub ah, wallaahi hada huwa ray sidaas weeya ra'y waay inantii wuu ku qancay dabeedna wuxuu isu soo diyaariyey isaga iyo daduu wataa inay soo baxaan intoodii baxsatay soo islaamaan nabigana kusoo biiraan alayhi salaau wasalaam <coughs> wufuudu cadiy bni xaatim haddaba wafdigu horkacayo sanadii sagaalaad cadiy ibnu xaatim oo intii ka hadhay reer dayi iyo intii baxsateen nimanka carabta macruufka ahana u ahaayeen fakharaja xataa jaa almadiina intuu soo baxo soo kalanyaystay isaga iyo intii la socotuu madiine yimi walaqiya rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebiguu la kulmay faqaala calayhi الsalaatu wasalaam nebigu markaa wuxuu yihi kolkii la yidhi wafdi baa kusugaya man irajulu waa kuma kay sugaya markaa soo gelaya waa kuma qaala wuxuu yihi cadiy bnu xaatim xaatim aai inankiisii cadiy wey faakhadahu nebigu wuu kaxeeye ilaa baytihii buu geeyo si gaala ah, ayuu u qaabilay wa baynamaa yamshiyaani iyagoo soconaya nebiga iyo ninkii xagga xaafadda usii socda id laqiyat rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa la kulantay imra'atun cajuuz islaan habara habar da-weyn baa nebiga dhexda kula kulantay intaanay guriga gaarinba ninkan laftiisuna qowlka nebigana wuu diraasaynayaa ila waa nin diin leh dhaqankiisana wuu diraasaynaya fastawqafatu nebiga way joojiso waxay tidhi sukay taag fawaqafa lahaa طawiilan muddu islaantii nebigu la taagnaa tukallimuhu fii xaajatiha muraadkeeday kala hadlayso waxay leedaha waxaasaan u baahnahay arrinkaasaa jiro oo sidaasi yeelo dee islaamuhuna dee shaqadooda iska yaro sheekada wakti dheer bay uhayaan mudday ku daldashay faqaala cadiyun baa wuxuu uhi wallaahi maa huwa bimalik wallahi horta imika diraaseeya horta halkaa cashar baa ka soo baxayoo boqor ma aha ninkani melik ma aha waayo muluugta waxaa lagu yaqaanaa dadka inay ka firdhabaan oy faas ku dhaafaan ama iska libdhiyaanba khawfan min xawaaijihim wa min shuruurihim iyagoo dadka qaydna ka baqaya qaydna isleh armu wax ku moodaa marka ninkan dadka iskaga dhex jira ee islaamba la sheekaysanaya kan boqornimo halkaa ka dhig horta uma madaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu haddana wuu socday xataa idaa dakhala baytahu gurigiisa markuu nebigu galay tanaawala wuxuu qaatay wisaadatan min jildin barkimo haraga maxshuwatan lagu cufay liifan liif lagu cufay oo haraggan la magdiyey ee sida sibraarka ah ayaa laga buuxinayaa gudihiisa liifka liifkuna dee waa kan faraashada lagu caddeeyo dabeedna wuxuu noqonayaa barkimo lagu fadhiisto halkii gambarhka iyo kursiga ayay gelaysa waa lagu fadhiisanaya barkimadaasuu nebigu soo qaaday aqalka soo qaadayo faqadamahaa ilaa cadiyin cadiy buu dhiibo wuxu uhi ku fadhiiso marti baa lahayde wa qaala ijlis calaa haadihi arniyo barkimada ku fadhiiso fa qaala bal anta tajlisu calayha may nebi allow adigu ku fadhiisa bu adigu adigu ku fadhiiso famtanaca calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu diidayo wa acطaahaa lahu isagii buu dhiiba wuxuu uhi maya adigaa martia waanaad ku fadhiisanaysa ilaa wa ilaa waaya wa jalasa huwa cala alard nebiguna dhulku iska fadhiis hadaa kubaha ku yaraadee markay yaro murmeen ayuu nebigu dhulka fadhiistay wuxu hi arbarkimadu waa kuu taallaa uma qaala halkaana dabeetana wuxuu gartay tawaaducaas iyo sharaftaa uu nebigu isticmaalay iyo naftiisu anaaniyadiiyo isla weynaane aanay ku jirin dhaqankii rususha inay tahy ayuu halkaana ka arkay waay markaa nebigu dee maqsuud buu leeyahay oo xoolaha iyo maalka iyo raasamaalku urursanayaa waxa weeye dad islaama oo diin leh ta u daran isaga waata markuu ninkan u samafalay walaashii u samafalay reerkoodii u samafalay isagii sidan gaarkaa u qaabilay casharkuu doonayuu u ee ilaahay u diray wuxuu hi aslim taslam iska islaam waad nabadgeliya cadi ibnu xaatim haddaad tahay iska islaam waad nabadgeli adduunyadana waad nabadgeli aakhirana waad nabadgeli qaalahaa alaaan nebigu saddex jeer buu ku celiyey kudisid baa la kudisid yukararu kalaam liyataqarar hadalka waxaa loogu celceliyaa si uu cidan ugu sugmo saddex jeer buu ku celiyey markuu arkay inay mari laadahay wuu ku celiyey wuu ku celiyey wuu ku celiyey faqaala cadiyun dood buu bilaabo wuxuu ihi ninkii inii calaa diinin wa kaana nasraaniya cristan buu ahaa wuxu uhi dee diin baan haystaa qudhigaygu bilaa diin mayhiye oo quraysh la mayhiye diin baan haystaa faqaala lahu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi ana aclamu bidiinika minka diintaada kristanka anaa ka aqaana diintaada lafteeda anaa ka aqaana faqaala cadiyun baa wuxuu ihi a anta aclamu bidiinii minii maadaa diintayda iga yaqaana nin carabaad ahayd oo aan waxba uga baxsanayn sidaa diintayda iga taqaana de waa inu uga yaqaano udhiibaa markaa qaala nacam anaa ka aqaana bui kristankaad sheegayso uma cadda lahu ashyaa nebigu arrimuu u tiriyey kolka kaana yafcaluhaa ninkani uu samaynayay tibaacan isagoo raacaya liqawaacidi alcarab dhaqankii carabta dhaqan carbeed oo ninkani uu raacayo on diin ahayn ayuu ku fashiliyey walaysa waxaasina mu ahayn qawaaciddaas min diini ilmasiixi fi shayin diintii masiixna may ahayn oo wuxuu isku darayay dhaqamadii carbeed iyo xeerarkoodii iyo xaajooyinkoodii iyo diintii kristanka uu ka been sheegayay kolkaa taasuu nebigu u udhigdhigay oo maxay tahay salow ka akdihi lmirbaac waaba isagoo sadada qaadan jiray wa huwa rubucu lqanaa'i qaniimada rubuceed wey sadadii baadda ahayd buu qaadayo wuxuu ihi waryaa war sawta markaa cid isgashaane qaniimad la helo aada rubuca qaadato sidii madaxdii jaahiliyadee horkacayay dagaalaba ay rubuca u qaadan jireen keligaa miyaana taa qaadanin maya waan qaataa bui dee miyay diinta kirista ku jirtaa bui maya kuma jirta bu waay alasta min arukusiya bui miyaana rukusiyada gruubka la idhaahdo ka tirsanayn maya waan ka tirsanaha dee rukusiyadii uma banaano taa iyo taa iyo taa iyo taa wuu la dhigdhigay markaa waa run bu kolkaasu ifxaam uu ku aamusiiyey aqoon buu ku aamusiiyey iyo asraar uu soo qufay intaasi waa mid wixii uu isbidayay buu xagga shakiga yimid arrin kale oo isaga ku wareegaysa laabtiisa shaydaankuna uu ugu sheekeeyo oo doras ka ahaydna uu ka caafiyey uma qaala nebigu wuxu uhi yaa cadiy cadiyow inamaa yamnacuka min adukuni fi diin min adukhuuli fi diin diinta islaamka inaad gasho waxa kuu diidaya maa taraa waxaad caqiidaysanteed aaminsan tahay ama maa taraa waxaad fikradaynayso waxa aada mustaqbalka ka fikirayso ayaa kuu diidaya oo tan soo socota ah inaanaan dad noqonaynin oonaan guulaysanaynin ayaad moodaysa marka awhaan baa kugu wareegaysa taquulu waxaad leedahay inamaa itabaca nebiga waxa raacay dacafatu nnaasi dadkii tamarta daraa waman laa qudrata lahum iyo qaar aan awood lahayn dad aan awood lahayn baa maxamed raacay baad isleedahay waqad ramathum alcarabu maca xaajatihim carabina ramatum way wada shiishtay ramyigu shiish ku ahaa carab oo dhamina waxay way soo sii shiishtay iyagoo u baahan carab carab oo dhan oo u baahan baa collo ah taana waad is leedahay fa wallaahi baan ku dhaartee layuushikana almaalu xooluhu wuxuu u dhow yahay muslimku helayaa an yafiida inuu bato dhaqaalaha noo badanadeen fiihim xataa laa yuujada man ya'kudu ilaa la waayaba oo xoolo qaataba waxaad war waxaanu gaari doonaa haddaanu islaamka nahay wakti aanu faqiir iyo miskiin aanu waxsino weyno imika inaanu kabalaan lugeynayno soo ma aragti mir timira muudsanayno waktigaas adeer noo soo socda yaa miskiin walacalaka inamaa yamnacuka min adukhuuli fiihi waxaa kuu diidaya inaad diintan islaamka soo gasho maa taraa waxaan aada arkayso oo ah min karati caduwihim cadowgoodii oo aada u fara badan waqilati cadadihim iyo tirada muslimka oo yar waxaad is leedahay noocan widig widigle madiinaha reeraheeda mar unba afka la gashan ayaad is leedahay soo maaha tirada iyada yar baad arkaysa iyo boqortooyooyinka shanta ahee nagu xeeran iyo caalamka kala duwan kuwana waxba dhaqaajin kari maayaan baad leedahay soo maaha iga dhegayso atacrifu alxiira meesha xiro layla ciraaq ku taalla ma taqaanaa qaala wuxuu uhi lam arahaa maan arag muxamedo waqad samictu biha laakiin waa lay sheegay nebigu u dhaartay wuxuu i fawallaahi layatimana haada alamr arrinkan ilaahay baa dhammaystiri xataa takhruja almar'atu min alxiira ilaa gabadhu ay ka soo lugayso ciraaq gabadhi muslimka ah tatuufu bilbeyt iyadoo kacbada usoo xajaysa min gayri jiwaari axad cidna aanay magan iyo barti u ahayn adeer nabadgelyadan noo soo socota iyo sidaanu cid walba uga adkaan doono ciraaq bay islaani ka soo xaji doontaa buuri keligeed markaase kacbada dawaafa iyadoona cid dhaba ka daqanayn walacalaka mar saddexaad aan ku idhaahdo uu baanaya inamaa yamnacuka min adukhuuli fiihi waxa kuu diidan diinta islaamka inaad soo gasho anaka taraa waxaad arkaysaa almulka wsulطaana madaxtinimadayda iyo haybadda awoodnimo ee dowladnimo fii kayrihim inay dad kale maanta haystaan waxaad arkaysaa soo maaha haybadii iyo awoodnimadii awooddii maamul inay dad kale maanta adduunyada ku xoog badayn baad arkaysaa soo maaha taana aan kaaga jawaabo waym llah ilaahaybay ayaan ku dhaartee layuushikana waxa xaqiiqo ah an tasbaca inaad maqli doonto bilqusuur fooqyaashii iyo cimaaradihii min ardi baabil baabil meesha laydhaa ku taala waa ciraaq waa meeshii xarumaha u ahayd faris boqortooyadii bershianka waktigaa taasaad maqli doontaa qad futixat calayhim iyadoo muslimka loo furay oo ilaahay u furay intaasba waanu kuu sheegnay bu faaslama cadiy bnu xaatim radia allahu canh wuu islaamay wa caasha wuu noolaaday xataa ra'aa kulla dalik ilaa saddexdii arrimood ba indhaha u saaray wax alla wixii loo sheegay ilaa indhaha iyadoo far waaweyn ku qoran buu arkay marka asaaliibta dacwadda ayay usluubkani ka mid yahay uu isticmaalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa asaaliibta ay sheegayso suuratu naxli qaybaheeda dambe ilaahay baa muxuu yihi udcuu ilaa sabiili rabbik bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan qaybta dambena wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqib ilaa afar jaran aayaadkaas sheegaya udcuu ilaa sabiili rabbik dadka qaar ba intaas ku filanta in dacwadun la gaadhsiiyo soo islaamaya qayb waxaa ku filan bilxikmati waalmawcidati alxasana in xikmad iyo waano soo jiidata lagu isticmaalo oo loo dhigdhigo oo loo bushaareeyo saasoo kale qaybna waa dadka wax isbiday ee aqoonta ama diimeed sheeganaya ama maadi ama waayo aragnimo qofkaasi hadduu wax isboodo wax isu diyaariyana waa in aada awoodi karaysaa dood wajaadilhum bilati hiya axsan la dood markaa dood wanaagsan buu nin shaar weyn buu ahaayo diin baan haystaa adna diin baan haysata aan kala degno ayay ahayd arrinta fa aslama baa ku xigtay imse marxaladooda laakiin la isla maray waliba dee kutubu sira oo si mufasala qisada u sheegaya doodo badan inay dhex mareen oo kitaabkii bibalka ahaa waxyaabo badan uga sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaarkood muxaraf yihiinoo qaarkood uu diintii nabi ciise ku khilaafo qaarkood uu dhaqankii carbeed ku khilaafay buu ugu sheegay kullu dalik waxaa kaloo laga qaadanaya halkan diimaha kale sida bibalka kristanka iyo tilmuudka iyo hadduu qof muslimka ah aqoontale ama cilmiga diiniga ah leh baaritaan uu ku sameeyo oo uu wax ka ogaado waxa meeshaa ku jira si uu ugu radiyo kuwa wax moodaya in iyaduna wax jaa-isa oo sharkan waa loo baran karaa itiqaa'an minhu adoo ka feejignaanaya dadkana uga digaya waa maaragtay loo baran karaya taana waa laga faa'idaysan karaya waa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninka waxyaabuu ku qanciya waxa kamid ahaa waa arrinti wuxuu uga warramay wixii uu haystay buu uga warramo markaasu dabeedna kuu ku khilaaf ku saxsan yahay iyo kuu ku khilaafsan intiiba kala ogyahay waa barnaamij baryo dhexdeeda socon jiray sideetameeyadiioo ninkii hindiga ahaa ee musli daaciga ahaa axmed didaal la odhan jiray reer south africa ayaa in fara badan boobabka kala doodi jiray diinta kiristanka iyo waxa ay xaaladeedu ay tahay iyo inta dhaliilooda ay leedahay iyo inta maaragtay uu ku hor joogsan karayo waxyaabaha runtii aynu ka fahmayno qisada ama mustafaadkaha aynu ka faaidaysanayno ayay ka mid tahay qofku marka uu wax qancinayo inuu aqoonna leeyahay diineed dee mid mawhuubana leeyahi waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofkan wuxuu garan karayaa waxa uu ku fikiraya iyo noociisani waxyaabaha isku qanciyo waxaynu halkan ka arkaynaa oo kale mar walba dadka muslimkaa ama ummadda caalamka joogta shaydaanku waxyaaba ugu sheekeeyay ka mid tahay dadka aan muslimka ahayn awoodda ay leeyihiin inuu aada u buunbuuniyo dadka islaamkaana uu baaba uga dhigo baadilka iyo ehelkiisa shaydaanku wuu barariyaa markaasuu qof walba microscope ugu dhiibaa uu ku eego si ay ula waaweynaadaan dadkan kalena iyagana burush buu mariyaa madow ayuu marinayaa macnaheed waxaynu uga jeednaa ninkan markuu nebigu la hadlayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddaad maanta nagu arkaysaade xuduud yaraan iyo cuud yaraan haddaad nagu arkayso qadarkaasi socon mayso dawaam ulxaali min almuxaal waktigu isbedelaya taa ha ku quusanin adeer gaal baa xoog badan iyo islaam baa daciif daciifa adeer qalbigaaga ku dhicin miskiinow adduunyadu maalmay isku bedeshaa la soco ka awoodda badan in yar buu ku burburaa ka awooddiisu ay ku liidataana in yar buu kusoo kacaa la soco wa tilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas sunnada adduunyada la qabta buu le sidii baana u dhacday waktiga abubakar sidiq iyo cumar ibn khataab ayaa la buufiya wax alla wixii boqortooyooyinkiiba waata aynu maanta arkayne dadka qaarkood marka ay qiimeynayaan muslimiinta iyo kuwooda maaragtay dhaqdhaqaaqa samaynaya markii dalkooda lagu qabsaday gaaladu intay ku duuleen wadankoodii ay ka faramaraajiyeen iyo khayraadkoodii kuwa wax iska dhicinaya waarma isdiidaan bay la dhalaanku dhacday waxalla waxay tarayaan ma jiro waxayna kaga birarsiinayaan ma iska taagaanun gacmaha oo miyay uga soo raynaysaa hadday gacmaha taagaan hadday isdhiilaan soo uga dari mayso intan dagaalka ku gaadhaysa shanlaabkeed baa ku gaadhaysa hadday isdhiibaan marka waa waxaad arkaysaa sunnada adduunyada had walba muuqaal bay leedahay muuqaalkii maalintaa taagnaa ninkaa nebi maxamed uga jawaabaya calayhi salaatu wasalaam u ka caafiyay baa maanta maraya oo maanta taagan waaya saddexdii arrimoodba ninkii wuu arkay fa aslama waxasuna islaamu markii uu islaamay buu noqdo reerahoodii ku noqday iyo deegaankiisi uu diinta u gaadhsiiyo abubakar sidiiq oo madaxa buu u yimi nin deeqsi oo shariifa buu ahaa marka arrimihii oo dhan ayuu maaragtay arkay iyadoo intiiba la xoreeyey meelood ayuu gacanta saaray oo uu ka qayb galay dabeedna waxau ihi ra'aytu lqusuura albiir min ardi baabil qad futixat waxaan arkay buu ihi iyadoo la xoreeyey dhulkii reer eraan oo dhan la salabeeyey meeshan baabi la yidhaahdo ayaan tegey oo markaa cimaarada cadcaday ay ka dhisan yihin siduu nebigu noo sii sheegay oo islaamku uu haysto ilaa jumhuuriyadaha ruushka waxaan arkay buu ihi almar'ata takhruju min alqaadisiya calaa baciiriha laa takhaafu xataa taxuja hada albayt wallahi waxaan usoo joogay bui qaadisiye meesha la waa ciraaq iyadoo gabadh intay ka timi awray soo soo kaxaystay xajka imanayso taana waan arkay buui waaya ta saddexaadna waan arki doonaa oo aan dee xoro inay bataano rasul marka culimadu fuqahada ah masale ay halkan kala baxaano iyadoo masaladu taariikha haddana waa laga faa'idaysan karaa fiqiga gabadhu keligeed ma xaji kartaa iyadoo aan maxram wadanin qolaa idhaahda haa waayo xadiidkana daliila ba yidhaha nabigu wuxuu sii sheegay gabadh safrayso xaj tegaysoon cidiba la socon soo maaha <laughs> wuu caddeeyey marka dee taasi waxay tilmaamaysaa haddii aanay wax bannaan ahayn dee nebigu kumuu bushaareeyona muu sheegeen sida ibnu taymiya iyo ayaa ku doodaya masalada marka waxaa muhiimahun nebigu arrintan gabadhan wuxuu maaragtay u sheegayaa waa meeshii fitna aan jirin oo fasaad baan jirin oo cabsi baan jirin marka aday gabadhu aamin noqonayso oo nafteeda iyo maalkeedaba iyo cibaadadeedaba aamin u tahy oo awood u leeda inay soo xaji karto iska xaji kartaa buu leeyahy bidaliil hada alxadiid baa u daliila culimada kalena m waxay leeyihiin arrintani tarkiib bay ahayd iyo dhiirigelin nebigu uu samaynaya calayhi salaatu wasalaam laakiin danaskaas waxaa lala akriyaya nusuustii kale sheegaysay gabadhu iyo safrin maalin iyo habeen masaafad la socdo ilaa inuu la socdo ninkeeda ama maxram mooyaane almuhim labada qowlba way jiraan laakiin qowlka sii axwadka ah ee dadaalka badani waa inay cid wadato masaladaa cidda had iyo jeer baneeya waa ele fitna un waa in laga aamin yahay halkan ay daliishadaan saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa odaygaa ku qanciyey sidaasaa ummadiisiina reer bayi nimankii la odhan jire carabi ay aada u eegeysay halkaasay iyaguna ku islaameen waxaynu u gelaynaa gaswatu tabuk dagaalka tabuk la idhaahdo iyo warkiisa oo suuradda la idhaahdo suuratu tawba ama suuratu bara ayaa aada uga waranta oo markaad qisada akhriyayso waa in misxafka ama kitaabka qur-aankaana wixii uu ka sheegay dagaalkaa iyo munaafiqiinta ay ku barbar yaalaan oo labadaa isla eegaysa way kaa fasirayaan waxaa kaloo qisadan aynu ku qaadanay riyaadu saalixiinka markii aynu maraynay xadiidkii dheeraaye kacbu bnu malik radia allahu canh uu warinayay buu si xeel dheer uga waramay dagaalkan iyo muuqaalkiisa inkastoo dhan gaara uu jahaysna qisadiisa kusaabsanayd waxaanu tilmaamayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam istraatiijiyad isticmaalayay mustaqbalka mada alqariib waalbaciid wakti dhow iyo wakti dheer buu arrimaha u qeydiyey marka intii hareerihiisa ahaa dadkii kulaalayay ee shaydaanku shaydaanka u rarnaayo gaalada ahaa ilaa uu kuwaa safeeyo uu ka soo hoyday umuu gudbin boqortooyooyinkii hareeraha ee wuu iskala heshiinayo cagtu u dhigayo uu kaadinayo laakiin markuu carab soo safeeyey mandiqadii la odhan jiray xijaasna isu baxday ayuu dhaqaaqay waxaa kalood arkaysa awood kastaba ha yeeshe cidda uu ka bilaabaya waa kuwa soo hadal haya kuwa uu maqlay inay soo hadal hayaan muu ku sugi jirin nebigu madiine calayhi salaatu wasalaam bal kaana yafcal xarb alistibaaq wuxuu samayn jiray inuu ka gacan horeeyo sidaasaa eh, wasiilada ugu fiican difaaca waa weerarka inaad ka hortag samayso taasaa u dhow xagga haybadda ummadda shisheeye inay kaa haybadaysatana taasaa u dhow marka aad tahay qof aan fadhiga ku sugaynin ciddii soo weeraraysa ruqaansan karaya marka waa istraatiijiyad had walba la isticmaalo oo imika nidaamka ay ku doodaan wadamo badani ayay kamid tahay marka la war maxaa meel heblaayo u gasheen xarbul istibaaq baanu samaynayna waa annagaana lagu soo foognaayoo dabeedna waxaan doonaya inaan ka horeyno haddii meelna lagaga soo hadalhayo inaad ka horeysay sheegaysa oo waxay ku doodaan had walba oo andimada caalamiga ay qabtoba balaqa rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa war ahaan kusoo gaadhay ana aruum nimankii reer ruum ee reer yurub jamacat iljumuuc inay colaal aada u badan ururiyeen turiidu ghaswahu fii bilaadi inay nebiga ugu yimaadaan dalkiisa iyo madiinay doonayaan wa kaana dalika fii zamani cusratin wakti fii zamani cusrati nnaas wakti dadka ku adag oo kaliilana uu ahaa markii warku u yimi boqolaal kun oo ciidan ay ururiyeen baa lagu yihi waana kuwii ciidankii uu horkacayey uu soo badbaadiyey mu'ta khaalid ibnu weliid markuu mari waayo waa kii kasoo noqday marka nimankii oo sii kordhay oo wax sii badsaday ayaa loo sheegay wakti cusro ahoo adag bay ahayd wajadbi lbilaad wakti dhulkuna abaar ahaabe wa shidat alxar kulaylkuna daran yahay xiina daabat idimaar waa waktigii midhuhu bislaadeena kaliish wاnnaasu yuxibuuna dadkuna waxay jeclaayeen xaaladda almuqaama fii himaarihim wa dilaalihim inay iska joogaan midhahooda iyo harkooda oo geedkiisaa timirta ah ee qofka u midhaystay ee har kale inuu qof waliba iska hoos layrsado ayuu jeclaa dhulkuna waa saxraa iyadoo kaliishaa lagu sugan yahay sida suuradduba ay ku tilmaantay fii saacati alcusra xaalad adag saacad adag bay suuraddu ku tilmaamay iyadoo taa lagu sugan yahay fa faamara calayhi salaatu wasalaam bitajahuz ayuu nebigu bilaabuu amar siiyey asxaabta wuxuu hi waar hala tabaabushaystay ilaahay wuxuu ina amraya inaynu baxneen hala tabaabushaysta buui wannaasu qallamaa yakruj wa kaana qallamaa yakruj waxa yarayd in uu baxo nebigu fii kaswatin dagaal way iska yarayd intuu dagaal u baxo ilaa waraa bikayriha meel kaluse ku tilmaami jira dagaal kasta oo uu baxayo meel kaleu ku sheegi jira meeshii meelaan ahayn isagoo tawriye iyo wara tawriyadu waxa weeye wuu yaro maldihi jiray wuu yaro maldihi jiray halkaynu ku duulaynaa naqsu bilyamiin oo kale yamiin waa eray laba macno leh guulna waa lagu tilmaamaa midigtana wuu noqon karaa dhinaca midigtaynuu duulaynaa sababtaasi waxay u ahayd uu liyucamiya alahbaara cala alcaduw si uu warka uga qariyo cadowga ile meel walba basaas baa taagan basaasiintu si ay u jaha ayuu sir ciidan ka dhigi jiray halka loo duulayo ilaa fi hadihi lqaswati dagaalkan mooyaane dagaalkan isaga fa inahu akhbara bimaqsidi meesha uu tegayaabuu sheegay sababtuna waxa weeye libucdi shuqati washidda alcaduw libucdi shuqa masaafadaa fog walaakin bacudat calayhim ashuqa masaafadaa fog washidat alcadow cadowguna waa adagya marka kii sii carari lahaa wax sheegi lahaa meeluu ka gayoonayo maaha ilaa toddoba boqol oo kilomitr weeye masaafad aada u fog weeye iyaga wixii kasii durugsan o wa shiddat alcaduw cadowguna waa cadow u baahan in loo tabaabushaysto oo dadkan loo sheegayaa si wanaagsan ay isu hubeeyaane u diyaar garoobaan labadaas sababood buu warka u caddeeyey waa kan liya'khuda annaasu cuddatahum si ay dadku diyaar garowgooda ugu qaataan lidaalika dagaalka ah marka labadaas sababood daraaddood ayuu u caddeeyey inuu meesha yurub la odhan jiray markii u horreysay ku duulayo wa bacatha ilaa maka wa qabaa'il alcarab war buu u diray maka iyo qabiilooyinkii carabta ereyada deganaa islaamay yastanfiruhum lidalik istinfaar waha la soo baxo war jihaad baa la tegayaayo meeshaasaa la weeraraya meel loo kala hadha maahe soo wada baxa buu leeyahy waxasa almuusiriina dadkii ganacsatada ahaa ama maalqabeenka ahaa wuxuu ku dhiirigeliyey calaa tajhiizi lmucsiriin dadka faramaran inay amba bixiyaan dadkii aan waxba haysanin waa arrintiina wax haysataa gaadiid iyo hub iyo sahay siiya buur maalka waa maalintiisi u faralka ahaaye may dhaga adaygina xaaladda way arkayaan fa waa maalintii uu afka dhinaca fiican loo isticmaalayo seefta maalka fa anfaqa cusmaan ibnu cafaan casharata aalaafi dinaar cusmaan wuxuu bixiyey toban kun oo dinaar ayuu bixiyey waaya haddii la idhaha dinaarkiiba waa afar gram maxay noqonaysaa markaa damaana afartan kun ahayn afartan kun oo garaam bay noqon garaamkuna imsaa la siiyaa imika dee yareebo labaatan dollar ba dheh labaatan kusii dhufo afartan kun ya boqol iyo labaatan milyan miya dee waa kuqaa raggu lacagtaasu berigaa hay waxaa bixin jira waaya waayo dee laba markaad ku dhufatay afaray sideed noqoto dee waxaad ugeynaysaa afartii suuro ay afartan kuwateen halo majar xoolaha farabado waacdaa wuxuu bixiyey intaasoo qura maahayn dahabkuya halaatu miati baciir saddex boqol oo awr biaxlaasihaa wa aktaabihaa biaxbaasihaa oo wata karbaashkii iyo qobtolkii iyo wa akhtaabihaa kooraheedii iyo wa khamsiina farasan konton faras oo saddex boqol awr iyo konton faras iyo afartan kun oo garaam oo dahaba intaasuu isku daray radia allahu canhu awrkii dee ninka loo dhiibaya ilaa nin waxaysta maaha awr leeda ah ama faras leeda ah hadii loo dhiiba awr cadaysima iyo faras leeda baa la kala idhaha cadaysimaduna waa awrka leedaduna faraske umuu dhiibine mid walba u gaashaama mid waliba wuxuu ku shaqlan yahay wixii lagu fuuli lahaa ayuu ku shaqlan yahay naag dabeedna hogaankiisuu qabanaya ku dagaal tegaya faqaala nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam allahuma arda calaa cusmaana fa innii raadin can ilaahay o anigu waan ka raalli noqday cumar cusmaane ilaahay adiguna raalli ka noqo maalintii la dilayay waa isagoon hore u sheegin arrintan maalintii la dilayay buu erayadu soo qaatay buu kamid ah markii fitnadu ay dhacayso iyadoo gaar laga hayo cusmaan ayuu fuulay meel taago wuxuu hi war yaadhe war maxaa ii dilay war miyaydaan ogeyn maalintii aan waxaasoo dhan bixiyey ee aan colkaa tabaabusheeyey ee uu nebigu yidhi ilaahay cumaan raalli baan ka ahay adna raalli ka noqo miyaydaan ogeyn maxaa igu kii salliday buu leeyahy waay wa jaa abu bakrin bikulli maalihi wa huwa arbacatu alaafi dirham abubakarna wixii uu hayey ayuu keenay iimaan weyn buu hayey adduun weyn muu hayne oo afar kun oo dirhama ah. dinaar maaha waa afar kun oo dirham laakiin dee guntuu kasoo maray uxuhayeyda nabiguna markaa wuxuu ku yidhi hal alqayta liahlika shaya war xaafadii sahayma uga timi maxaad se uga timi xaafadii faqaala abqaytu lahum allaha warasuula dee waxaan uga imi bu ihi rabbi iyo rasuul kol hadday ilaahay haystaan kol haddii nebi maxamed u nool yahay dee maxay waayaya ilaahay arsaaqada bixinayana wuu joogaa rasuulkii ummadda sida fiican hogaaminaya u maamulayay waxay calafalaana si xaqa ugu qaybinayna dee wuu joogaa waa warnab wuxuu ka yidhaahda nebigu male lidaalik bay culimadu yidhaahdaan waa sida dee aayaadka markay sharxayaan suuratu israa ku sugan walaa tubadir tabdira ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaaiin walaa tabsud yadaka kula lbast markay aayaadkaa sharxayaan bay idhahdaan ma banaano qofku xoolihiisao dhan inuu wada sadaqaysto si aayaddu ay tilmaamayso dee gidaar buu uruursanaya hadhow buu calaancalaya farta dhexda ka qaninaya markay kusoo ururaan dadkii wax sheegi jiray iyo shayaaiintiiy w bar soo qabsa baa loodhanaya waxaad bixiso marka dabeedna way waswaasinayaan ilaa inuu iimaanka abubakar oo kale de sida abubakar oo kale mooyaane qof iimaankiisu qawiya wuxuu bixiye ka hari karoon sii eegeynin inuu yahay mooyaane ilaa heerkaa dee qof gaadhayaan allahu aclam waayo aduu qofku hadduu iska hanan karo wa jaa cumar bn khaaab binisfi maali cumar oo isku dayaya inuu la tartamo abubakar ayaa xoolaha barhkii keenay isagaana soo horreeyey markaa wuxuu waxaan doonaya inaan ka dheereeyo abubakar markii dabeedna abubakar saan u fiirsanaya oo isaguna gunta ka soo maray ayaan ula dib kulama tartamo dib abubakarow iga dheerays way dhamaatay wajaءa cabduraxmaan ibnu cawf bimiati uqiya isaguna wuxuu keenay boqol uqiyadood dahab iyo lacag midkasta aatee waa tiro badan waa rag waxay ahaayeen jihaadkii ku jira oo tacliintii ku jira oo dhaqaalihii ku jira oo cibaadadii iyadana habeenkii ku camiraya cabdiraxmaan ibnu cawf isagoo faramaran soomaalida allahuma labeeg buu habayha ninkaasi ayuu qaxay madiina dabeedna nebigu nin buu ku laday oo i war bal ka bixi masaariifto dee dad iyo dunyadana lagala hadhi anagoo sukaadaanu soconnaaye hebel la qoys noqo cabdiraxmaan ninkii reer ansaareed la qoyska noqdayna wuxuu ihi dee waxaan ku hayaa wixii wixii aan meesha sii haye unaan qaybsano dad iyo dunyada macnaha haddii aad oryahayga doonto mid waan kuu furi karaa beerahaan kala qaybsano saas oo kale xoolaha ilaahay aa ku barakeeya bu islaamahaaga iyo adduunkaagabae dullani calaa suuq adeer suuqa uun meesha wax lagu kala iibsadoni tusi oo sideedaba qofku marka uu khibrad ganacsi leeyahay sidiisuu isaga dhaqaalaysan yahay waayo furii buu sitaa suuqii buu tegey waxyar buu amaaday uu ka faaiday dhag dhag waaba kan bixinayaba marka dambena ganacsadayaasha waaweyn ayuu ku tirsan yahay waa sida qofka muslimkaa ah looga baahan yahay dhan walba inuu wax ka talo looma baahna qofku inuu noqdo qof baarasaynto bulshada culays ku noqda oo ama siyaaro ka ururiya ama sa ama sado ama shaxaab wuxuun dee iyaga dul baxoo idhaahda idhiba intuu kari karo qofku waa inuu isku daya inuu bulshada ka maarmo oo isagu diin iyo dunyaba wax ku taro sida fiicana la doonaya waa nooca waa mushkila waa waxyaabaha had iyo jeer farqiga aynu arkayno ee wadaadadii hore iyo wadaadada dambe wadaadada dambe waxyaabaha lagu haystay kamid tay taas inuu qofkii adduunna leeyahay aqoontiina leeyahay ummadda inuu wax ku tara mooyaan waxba mooday buu loo baahda wey sidan maraykanku dawladaha u leeyahay annagaa biilka kusiinayna adigu iska aamusno iska fadhi <laughs> marka qofku haddii uu mustakni noqdo macnaa qof isku maarna in fara badan waxa culimadii hore loo dacaadeyn jiray waa dadka caamada ahi waxyaabaha ay siin jireen ba xarbul bay ku hayeen oo ninka sheekha isagoo dee galbeed tegay oo markaa cilmigii soo bartay buu soo noqonaya oo aan waxba haynin tijaaradii wax badan oo kaleo lawadwadaana ma jirin dabeedna in ariyaa la siinayaa intaas sekada ah intaas siyaarada ah xoogaa kadibna xuurtay ku haysanayaan kuwa xoogaaga u dhiibay waxay leeyihin hadday beelo kale isqabsadaan halkan isa soo taagsa sidaa ma aha annaga fatwada ma fiqitolkii kama janno gale <laughs> intaasay ku xuurtaynayaan waa man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu baa la ydhaha qofka aan quudkiisa haynin qaraarkiisa ma hayo xaqiiqo jirto wey haddaanad quudkaaga haysanin qaraarkaaga diineed iyo ka siyaasigaa ah, midnaba ma haysin ka quudka ku hayaa kuu talinaya iminka dawladda masar la idhaahdo waa waa meelaha ugu fiican in wax laga beero haddana looma ogole maraykanku wuxuu leeyahay annagaa soo waaridayna qamadida daqiiqda laga sameynaya furinka dhaadheer furinkaasi aada u badsaanay furinkaa dhaadheer qamadida laga sameynayo annagaa soo dhoofinayna idinku qudniga beera baalkan kotonka la idhaahda iyo hadday u badato xabxabka iyo beera intaas idinku filane waayo hadday dadkani istiqlaal sameeyaanay kaaftoomaan oy markabkaa ka maarmaan meesha soo maraya qaraarkooday mustaqil u noqonayaan laakiin waxaa la doonayaa mid meeshii hadduu soo galo aan laga raalli ahayn hogaamintiisa in la joojiyo furinkii masri furin laga joojiyona mudaaharaad baa ku xigaya iyo in maamulkaasi dhaco way dhamaatay waa tusaale un caalamka inta kalena waa waa maaragtay waa namuuda tusaale un baynu usoo qaadanay waaya marka wuxuuna inoo geeyey asxaabtu aynu ku dayanayna xidigaha inoo ah dhan walba waxay inooga yihiin tusaale macnaa geesinimada awoodda dhaqaalaha macnaha inaan laga dhigin dhaqaalihii wax shara oo dadku hadday shaqaystaan ay lacag helaan ay dollar helaan inay macnaa eedaysan yihiin oo ay diintii ka tegeen oo ay maaragtay fogaadeen ma aha wabtaqi fii ma aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayk waa sida lagu tasarufaya dhaqaalihi rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waanay shaqaysanayn masaajkiina way camirayaan arrimaha waa la isku wadayaa mid walba saacadiisa ayaa la siinaya in saas loo fahmaa muhiima waaya wa jaءa acabaas wadalxa bimaalin kaiir cabaas ibnu cabdilmualibi dalxatu bnu cubaydillaah xoolo badan bay kusoo shubeen akoonkii waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa marka la maal gelinaya meel khayr leh oo ummadda islaamkii u aayayso waa in qofku ku talagalaa wax weyn inuu ku bixiyo waayo halkan oo kale dee waxay arkayaan meesha la tegaya culayska ay leedahay iyo dowladda la weeraraya oo boqortooyo guuna oo ka adkaatay waktigii dambe reer faris aliflamim gulibat rumu fi adna alard wahum min bacdi galabihim sayaqlibuuna fi bidci siniin oo nimankai harkaa maraya legdanka halkaa kaga jira marka asxaabtu wax miisaaman bay bixinaya marka dadka ganacsatada ahi kolka meel khayrle la maalgelinayo in ay qeyb muhiima ah ka qaataan oo janiskaasi u heli doono allahu aclam fursadda inaanu helin baaba laga yaaba marka waa inuu miisaanka culayska saaraa watasadaqa caasim ibnu cadiy isna wuxuu sadaqaystay sabciina wasqan min tamr toddobaatan ratirar oo timir ah toddobaatan awr oo timir ah waa nin waliba wuxuu helaya waarsalat inisaau dumarkii waxay soo direen markii loo baxayay dagaalkaa tabuuk la idhaahdo bikulli maa yaqdirna calayhi wax kastay karayeenoo min xulliyihina dahabkoodiia mid waliba dahabkaasa iyadana kayd o ah waxay helaysay bay soo dalbashay kaashun in la bixiyaa daruuri maaha marka wax la bixinayo bagaashkaa la bixinaya waxyaabo kala duduwan baa la bixinaya wixii waa wada lacagumba isugu biyo shubanaya wajaahu sala allahu alayhi wasalam nabiga waxa u yimi sabcatu anfusin toddoba shaksi oo min fuqahaai saxaaba asxaabta raggii waa qoon badnaaya min fuqaraai saxaaba taasaa fiican tan laftigeedu laa basa dhib ma leh min fuqahaai saxaaba buu qoray asxaabta kuwoodii fuqahada macnaa iyagoo fuqaha ah ayay fuqaranayiin macnaheedu waxa wey aqoonta faqri kama aha aqoon weyn leeyihi waa rag cilmi leh garanaya jihaadku qiimaha u leeyihi fiqa aljihaad bay leeyihi laakinahum fuqaraa min xayu lmaal way faramaran yihin raggaasaa nabiga u yimi yatlubuuna ilayhi an yaxmilahu waxay ka doonayaan inuu qaado macnaha gaadiidkiiyo waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanaan kaa hadhini waa sidii asxaabu sufa ay ahayn raggu abu hurayra ka mid ah waa duulaynaa laakiin dee kab iyo karin doona hub iyo gaadiid doona ma hayno nin waran la ahayna waa laga wanaagsan inuu macrika taga iyo dagaal akhaaka akhaaka fa ina man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja bigayri silaax nin shaaciro saaxiibkii u dardaarmaya wuxuu le war walaalkan walaalkaa ogow ninkaan walaalahayn waa waran la dagaal u socda waxba kasoo kordhin maayo marka waxay idhaahdeen waxna sii faqaala laa ajidu buu nabigu ui ma axmilukum calayh dee waxaan idinku qaado gaadiida ma hayo waan ka xumahay fatawallow way dhaqaajiyeen wa acyunuhum indhahooduna tafiidu min addamca iyada oo ilmo qulqulaysa way ilmeeyeen xasanan waxay ka xun yihiin anlaa yajiduu maa yunfiquun wax ay bixiyaanay halkan ku maalgeliyaan inay layihiin waa sida ay sheegaysa aayadda shan iyo afartan ee suuratu tawba manaha walaa cala aladiina idaa ma atowka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum calayhi tawallow acyunuhum tafiidu min addamc xasanan an laa yajiduu maa yunfiquun raqamku intaa maaha lakiin aayaddu saasa waayo way ka xumaadeen munaafiqiina meelahanuu ku libdhaya magaaladu isku qarinaya nimankanina waxay la ilmaynayaan inay ka harayaan colow nebi maxamed horkacayo oo duulaya fajahaza cumaanu halaaata minhum cumaan baa intu intii hore bixiyey kadib ayuu yihi saddex barbal keena keena anaa idin meelayna wajahaza alcabaasu itnayn cabaasna labuu kaxeeyu yihi anaa gaadiid wajahaza yaamin ibnu camrin itnayn asxaabigaasina labuu kaxeeyey raggiiba waa la qaybsaday marka wallaahi kuwani inaanay niman laga tago ahayn waa niman lagu lexe jeclaada mar hadduu iimaankani iimaankooda halkan gaadhsiisan yihin rag bay naga dhicinaya ayaan laga tegin oo dabeedna waa la qaybsado waa la meeleeyey walama jtamaca arijaalu bihi walama jtamaca arijaalu kharaja bihim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wahum halaahuuna alfa way soo baxeen iyagoo soo uruuray oo soddon kun oo qof ah hadduu maalintii sanadii sideedaad toban kun xagga maka u kaxeeyey maanta wuxuu kaxeeyey waa ciidankii ugu badnaaye soddon kun buu nebi maxamed maraya calayhi salaatu wasalaam walilxadiidi baqiyat in sha allahu tacaala allah subxana wa tacala